subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka isbitaalka takhasusiga ah soomaali sudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay afarylabaatanka bisha sideedaad labada kun qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah maanta waxay ku beegan maalintii ay dowladda ku dhawaaqday ama ee wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada uu ku dhawaaqay in la joojinayo in la joojinayo aaladaha telegram tictok iyo sidoo kale one xpeed iyadoona arrintaasi ay si kul uga hadleen ee dadka inta badan isticmaala aaladda tictok sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegeysan doontaan dood kulul ayaa ka dhalatay hadal dhawaan ka soo yeeray ama maalintii shalayd ka soo baxay hantidhooraha guud ee qaranka kaasi oo ahaa in dekedda garacad lagu dhisay dhul markaasi laga iibiyey magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kaasi ooy lahayd dowladda federaalka soomaaliya falanqayn arrintaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta ku dhegaysan doontaan saacadii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ayaa howlgallo culus waxay ka sameeyeen degmooyinka gobolka banaadir iyadoon howlgalladaasi lagu soo qabtay dad aad u tiro badan qodobadaas iyo wixii nugu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar iyo barnaamijka falaqaynta wararka

بيعيش العايرة balaayo ninka baqasha awgeed halaylahay balaayo guulkiisa ka galay baryuhaa laylahay balaa ida سلام heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falqeynta wararka maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha sideedaad labada kun saddex waa maalintii wasiirka wasaaradda boosta isgaarsiinta ee teknolojiyada uu go-aan ka soo saaray islamarkaana la joojin doono uu sheegay in markaasi aaladaha telegram wanakasbeed iyo sidoo kale tiktok wasiirka oo maanta ay u og tahay warqada uu soo saaray islamarkaana ee eh, sheegay in ay dowladda joojin doonso maadaama dhacdooyin la yaab leh ama ee eh, dhibaato ay ku tahay eh, dhalinyarada soomaaliyeed ayuu markaasi sheegay in ay joojin doonaan inkastoo wararka qaar ee hadda soo baxay ay sheegayaan in aalada one xbed hawada laga saaray halka ay shaqeynayaan aaladaha tiktok iyo telegram stuudiya waxaa igula sugan cabdulaahi bootaan xidig cabdulaahi ow soo dhawow saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadlayay arintan in la joojinayo aaladahan maxaa kasoo kordhay iyadoo maanta wasiirka warqada uu soo saaray ay ku og tahay maalmihii lasoo dhaafay iyo saacadihii lasoo dhaafayba waxaa aada loo hadalhayay hadalkii kasoo yeeray wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda wasiir jaamac xasan khaliif oo ahaa in la xiri doono aplicationada ama sidoo kale aaladahan internetka ku shaqeeya ee wenak speed telegram iyo sidoo kale tictok kadib falcelin ka dhalatay arintaas ahayd in wasiirku ku dhawaaqay in la xiri doono dhammaan aplicationadan oo markaasi ku beegneyd maalintii uu asteeyey in la xiro afarlabaatanka agosto gaar ahaan waqtiga uu wasiirku qabtay waxau ku ekaa xalay shan saac iyo bar habeenimo iyadoo xilligaas lasoo dhaafay haddana waxaa la dareemayaa aaladihii qaar ka mid a ah inay weli shaqeynayaan taas oo markaasi dadku ay isweydiinayaan haatan in eh, go-aankii wasiirku ay wax iska bedeleen ama laga laabtay go-aanadii markii hore lagu sheegay in lagu xiri doono aaladahan eh, aaladan tictoga ayaa marka la fiiriyo aaladaha go-aanka laga soo saaray tan uga hadal hayta badan ay mm-hmm. ahayd dhalinyaradii inta badan caanka ku ahayd oo ah, mm. barnaamijkan isticmaalaysan mm. waxay qaarkoodba la kulmeen iyagoo guddi ah mm-hmm. gudiga warfaafinta ee golaha shacabka marka mm-hmm. iyagana arintaasi gudigaasi waxay soo saareenba warqad ay markaas wasiirka kaga dalbanayaan mm-hmm. in uu hor yimaado si ay su-aal ugu weydiinaan joojinta amarkaani maxaa marka kasoo kordhay in haatan weli qaarkood ay la isticmaalayo halka aalada wanakasbeed la sheegayo in hawada laga saaray waa maadsantaa farxaanow maadaama horta aaladan bulshada inteeda badan gaar ahaan dhalinyaradu ay aada u isticmaalaan haddana ay inta badan ku cawdeen in ay shaqo abuur u noqotay dowladuna inta badan ay e, shaqo abuurka ay tahay in ay gacan qabato aysan ahayn inay la dirirto waxaa laga yaabaa in gudiyada baarlamaanka ee u wacay wasiirka in e, tusaale la yiri go-aankan gadaal dhig eh, si markaas arintan si wadajir loo fiiriyo maadaama markii hore go-aanka lalahaa keliya waxaa qaatay wasiirka islamarkaana dhallinyaradu markaas ay baahidooda banaanka keeneen sida badan farxaanow soomaaliya marka la joogo eh, dadkeeda toddobaatan boqolkiiba waa dhalinyaro eh, sidaas daraadeed dowladdu eh, waxay u muuqataa inay markaasi xil iska saareyso inay dhageysato markaasi cabashada dhalinyarada isticmaasha aaladahan oo in badan aan aragnay iyagoo markaasi sheegaya in ay shaqo abuur u tahay dhalinyaradaasi waxay ku doodeen in eh, sida haddaa sheegtay shaqo abuur ay u tahay ay isticmaalaan eh, islamarkaana nolol maalmeedkooda ay ku dabaraan mm-hmm. dadka arintaani si kul uga hadlay waxaa kamid ataa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mm-hmm. gaar ahaan eh, gudiga arimaha dibadda ee gudoomiye mm-hmm. markaasi shalay warbaahinta ula hadlay marka haddii aad fiirisid mm, wax isbedel ma ku imaan doono hadalka wasiirka maadaama cabashada dhalinyarada ay badatay iyo xildhibaanada qaarkoodba ay ka hadleen arrintan umahadsantahay farxan Eh, hadalka wasiirka waa suuragal in eh, aaladahan inta la fiiriyo eh, dib looga fadhiisto isku shaandhayn lagu sameeyo markaas ama kala shaandhayn la yidhaahdo markaan kuwa waxtarka ule bulshada inta badan in lasoo reebo aaladan uga hadla inta badan ee tictok horta sida lawada ogsoon yahay aalada onexbedka muu malaynayay in qof oo markaasi dood qaba uu jiro maadaama khamaar ay tahay laiskuna raacsan yahay in markaas aaladan khamaarka ahwada laga saaro laakiin muranka iyo hadalhaynta ugu badan waxaay ka jirtaa aaladan tictoga oo ah aalada markaasi dadka ugu badan ama dhalinyarada aadka u isticmaalaan waxaana la leeyahay aaladan waxaa lagu soo gudbiyaa waxyaabo inta badan mararka qaar yacni anshaxa iyo dhaqanka iyo islaamnimadaba ka fog waana sababta keentay in markaas aaladaanu qiil hesho in la xiro ah dhanka kale waxaa soo badanaya dadka taageeraya aaladan oo le inta xumaanta ah oo lagu faafiyo waxaa ka badan inta wanaaga ah ee lagu dhex tusaale waxaa jira dad ganacsiyaal ku dhex sidoo kale waxaa jira dad ka dhexwada barnaamij samafal oo kale marka aaladan in la xiro waxyaabaha inta badan wasiirka lagala hadli kara waxaa kamid ah in eh, la yidhaahdo aaladdan sida keliya ee eh, qaldan looma isticmaale waxaa jira siyaabo kala duwan oo wanaaga ah iyagana oo wax loogu gudbiyo sida hadda muuqataba dowlado badan ayaa wadankooda laga isticmaalin aalada tiktok sida mm-hmm. wadamada eh, hindiya wadamo badana kamid a ah. marka mm-hmm. soo dowladda ma joojin karto hadii ay go-aan ku gaarto in aaladan ay u aragto dhibaato eh, hor leh oo dhalinyarada soomaaliyeed iyo eh, markaasi kooxaha ay dowlada sheegtay in eh, markaasi ay ku faafiyaan wararkooda si ay mm. uga hortagto marka hadii la fiiriyo oo wasiirka iyo xukuumaddaba ay ku adkaysato mm-hmm. guud ahaan in la mamnuuco halka mm-hmm. dadka qaar ay sheegayaan in dowladda aysan awood u lahayn inay mm-hmm. joojiso aaladahan ay hawada ka saarto Eh, haddii ay dowladdu horta awood u yeelato in ay joojiso ama ay u leedahayba way joojin kartaaho wadankan horta eh, dowladda ka talisa eh, iyadaana mas-uulka ah aaladaha marka dhibaatada ugu badan dadka ama dowladdu ay ka sheeganayso waxaa ka ah aaladan telegramka oo inta badan ay isticmaalaan kooxda dagaalka kula jirta dowladda soomaaliya al-shabaab kuwaasoo kusoo gudbiyay markaasi muuqaalo argagax leh ama sidoo kale fariimo ay isleedahay dowlada soomaaliya uma roona wacyiga ummadda soomaaliyeed oo hadda kasoo kabanaya burbur iyo sidoo kale amni la-aan marka dowladu awood way uleedahay haddii ay xukuumaddu ku adkaysato eh, in la xiro applicationadan oo hawada laga saaro way ka saari kartaa laakiin eh, fircano waxaan iyagana markaas laiska indhatiri karinin haddii ay soo baxdo eh, dhibaatada loo tirtiraya applicationadan baahiyo ka weyn oo markaasi ay daboolayeen haddii ay soo baxdo oo maangal ah waa suuragal markaas in la dhegeysto cabashada dadkan kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdulaahi bootaan xidig oo markaasi ila falanqeynayay aalada tictok iyo telegram ay dowladda ku dhawaaqday in ay markaasi joojinayso maanta ayay ku okeyd amarkii uu soo saaray wasiirka wasaaradda booste isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya wixii waraa kusoo kordho wararkan iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka wararka ka imaanaya gobolka galgaduud gaar ahaan deegaana hoos yimaada ee deegaanka wabxo ee gobolkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay gudaha u galeen deegaan lagu magacaabo ceel gumad oo markaasi toban kilomitir u jira magaalada wabxo ee gobolkaasi waxaana la sheegay in halkaasi ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran iyo maleeshiya al-shabaab ee halkaasi kusugna ay ku dagaalameen inkastoo ilaayo haatan dagaalkaasi khasaaraha u geystay aan la sheegin hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay gudaha u galeen islamarkaana baaritaana ay ka wadaan deegaankaasi iyadoona al-shabaabkii halkaasi ku sugna ay iskaga baxeen magaalada wabxo gobolka galguduud ka tirsan ayaa dhowaan waxaa gacanta ku dhigay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya halkaasi oo saldhig weyn u ahayd maleeshiya al-shabaab howlgalka ka socda qeybo ka mid a ah gobolka galguduud ayaa u muuqda mid markaasi al-shabaab deegaano horle lagu qabsanayo islamarkaana ciidamada ay markaasi deegaano ay kusii siqayaan wararka ayaa qaar ayaa sheegaya in deegaanka ceelgumad ay ka dhacday duqeyn aada u xoogan halkaasina lagu bartilmaameysay saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka inta soo gaarna waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ilaaheenna weynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaad ayaa mahanismuud war wallaweynay muuse bixiin wakhtigiisi dhammaaday miyaa maqasheen u hadda shabaab meela ka tali karaan ma jidho miya sagxadda waa dunyo ileelaya malahe u bixi baxayow sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday aryaadhaha nimanku toban iyo shan sanay ummadda dhibaayeen inay ordaan maahina cagaha dhulka ku celiyeen askaysina ha yeesheenoo rag ka dhigeen iyago keliya heesu yeeleen xaytaa wuxuu orod badana bartiyowadnahabartiyowadnahe isku qabo ayba lama reehe war in la fiiriyo besay u bahnaayeen war lafta gareen baa kuu sheegay w isagaa eegi lahaa war horta nimanku jahaadaan ku jirna ay dhihi jireene jinno lagu ordaa al-shabaab hortood abadkayma maqal war horta calidhaale shirkii jiraa'id ma gabay xagee ka baxay waa soo lama oran awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay ubba waadan sunna matahriir hayaa war aadan sunna ewalba u filin dhammaada tikid u jartay amaa laga waalayhe war macalxaasaskii carruurtii kama soo tagan war amiirkii daacish abubakar munakhdaari markuu ogaaday inaanu badbaadayn ayuu carruurtiiyo naagihiisiiba isku qarxiyey yeena kala harin buu yidhi dee warbawlkaasi cadaalad buu ahaa warratin balaayo ninkii reerhaanta u weynuu kala dega allaylahee balaayoy nin baadbaada haysto allaylahee balaayoy kuu baahday adigo kuu baaqay waa nacas allaylahee balaayo hadday nabaadu baado hallayna heebalaayoy ninkan kuu birdhigiine ka baxsadayna waa fulay war adinkadan waxaad ka tagteenoo maanta taagan hallayna heebalaayoy baror noqotay guusha aryaa adiga naftirkaaguna waxaad ka tagtay hallayna heebalaayoy laysku baray daraada war kalamaanay war mahaysiine dagaalkii waa kululaaday balaaye ninkii doontaana waa helayaaye gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu yidhi kulamada labada aqal ee baarlamaanka waa in la joojiyo dagaalkana laga qayb qaato oo aan loo kala harin sababtoo ah waad ogtihiin madaxweynihii inta maalmeed uu furinta fadhiyo marka waxaan filayaa war haray inuusan jirin mar haddiiba baarlamaankii dagaalka galayaan madaxweynihii markuu amar baxshe jiidda hore aaday oo ciidan uu urursado aarmi badan qaatay iyadoon dagaalkii la gelin bay ordahayaane allayle sidii ariga mau yaacay war bashiiroo maadan cabdulla ka maqli jirin ayaamahan ma aragteen amiir shabaaba u ordaya war waaqlow waa yaabe maantana mashiiri baad keentay waar weli gooja cadda laguma kala bixin anna haybsamay baratay hoolabay maloo raga miyaa sheekadu war bashiiroo warmaya sida nimanka dhinac kasta daadku ka soo galaa lagu yidhi aryaadhaha samigay cabdullah isaguna soo dhegadhegeeyo wuxuu yidhi shabaabku waxay dhaheen w ariiri maanka caymaana iyo uul gees ciriya dhulka xariiri maankaaceymana iyo cuulees ciriya dhulka war shabaab intay goorigoor tahay waxaan horan lahaa dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daadku kula tegin war khawaarijtii waxay ka maraysaa allahayow dalmaaqaan allahayow dadmaaqaan qoridaad wadaanahaye dow yahay iga warhadeesoo lama odhan intaad qaaday xumba cuskay allaylehee bashiirow nin boosaasa joogoon biyo kuluule tegino soo booqan waa badow war kalamaane war mahaysaane hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise buutaale wuxuu yidhi dekeda garacad waa hanti qaran lamana kala xigo sababtoo ah laba xero ciidan oo gaalkacyo ku taallay oo la gaday lacagtoodii baa lagu dhisay buu yidhi waa la tahay war federaalka iyo buntland waayahan xiriirkoodu ma fiicnayne guutaala mauga sii darayaa war guutaala dhallinyaradii xafiisyada fadhido musuqo ku soo eedeeye haddii maxkamad la soo saaray miyuu siridanina waa soo qaban karta war mubashiir dheeraan ku dhihinbo waa la tahay war anigu markaan dhegaysto warka guutaalo waxaan is idhi dhacdo kastoo ay maqashay sheegi jirtee mawariyannimadii iyo hantidhowranimadii buu isku khalday war kalamaanay haddaa ka bixi waysaan afaaraha guutaale waxaan ka baqayaa kalamaana inuu yidhaa waa hanti qaran maumaydaa beenataasi sawgeedku hanti qaran ma aha war bashiirow adiga laftarkaaga aa kula tahay waa dhiyaareen guutaale muxuu geeska ku maagay warwaaqlow guutaale haddii uu buntland ku eedeeyey xeryo ciidan uu federaalku maamulo inay ku tagri fashay hasugu sugi waayin mar dhowna muuse bixiyo somalilan buu musuq ku soo eedayn doonaaye waalwalla weynay masaajidka ciyaarta ka daaye war ictiraaf miyaadna rabin waryaa tanoo kala arkay war wixii musuq maasuq mudushow ka dhex gaystaan maalmahan ku ogayne maxagguu nala aaday warbawa garacad kismaayaa ka dhaweyday war anigu waxaan qabaa hadalka guutaale inuu kaambeyn u ahay madaxweyne siciidani baqa allayle muuse kaambeyn waa u baahnaa war kalemaanay war mahaysiine saldhigga degmada kaxda ee muqdisho xala waa lagu soo dheelmadaa la yidhi xantuna waxay sheegaysaa taliyihii saldhigaas halka uu ciidanka dagaalamaya garab sii inuu cagaha wax ka dayay nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi magaari qarax isu dhigi lahaa waar ma lambar fayf buu geliyey war kalemaanay warmaysiine cadijayta madaxweynaha hiiraan steed ayuu weli ku dhegan yahay madaxweyne maridhaa miyuu weli joogaa war beledweyne dhinaca rabshaduhu ka dhacaan waa hir shabeellaa la yidhi warbow beledweyne goormaa la qaybiyey war meel kastoo madaxuu ka dhac waa qaybsantaa naw waar taayadaada qaatayba warwar ma haysaane madaxweynihii oo kaartada ciidanka loo soo bandhigay jig inuu saaray bay xantu sheegaysa ceelbuurna afartan dhinac baa laga soo doonaa baa la yidhi saacada kadib ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay caynkiisa leedahaywarxabad baa ka dhacaysa lagu yidhi macelcelisoo hadalku runta kama cabsoote <laughs> carab dalab le calool walaacsan kugulama cawayse waar waxaad ka tagsay fariintaasi xubintii kalmaana kusii horreysay waxay gebagabo ahayeen barnaamijka falaqaynta wararka oo subaxbaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay qorsha inuu farsamaynayo nabadgelyo